laakiin ka caam ahaan baan mawduuca uga warramayaa wakhtiga iyo sida looga faa'iidaysto iyo inay muhim tahay in wakhtiga laga faa'iidaysto waayo si caama in loo tilmaamo wakhtiga cumuum ahaan sida looga faa'iidaysan karo iyo adilada inoo tilmaamaysa iyo aahaarta mawduuca ku soo aroortay in wax laga tilmaamaa waxay tahay iyada ayaa nafci badan marka mawduuca muxaadarada aan ka hadlayaa si guud waxa uu ku saabsan yahay yacni alistifaadatu min alwaqt waqtiga in laga faa'iidaysto waxaana cumuumkaas soo gudagelaaya yacni dowrada cilmiga ah ee la qabanaayo in laga faa'iidaysto waa juz ama waa qayb soo gudagelaysa ugu horrayn qofku bini aadamka ahi inta uu adduunyada joogo waa cumrigiisii dunyawiga ahaa intuu doonaba ha la ekaado ha ahaado mid gaaban ama ha ahaado mid dheer marka loo eego dadka qaarkood dhammaantoodna aakhiro waa yaraysanayaan cimrigooda ruuxa in weyn jiray iyo ruuxa in yar jiray ama wakhti badan ruuxa jiray iyo wakhti yar ruuxa jiray yacni mid walba wakhtigiisu waa la yar yahay waayo si yar baa wakhtigu u dhaafayaa allah wuxuu yidhi awalam nucamirkum maa yatadakaru fii man tadakkar miyaanaan idin cimri siin yacni muddo uu ku waantoobo mid waantoobaya bimacnaa qofka in waano ugu filan oo wax ku qaadan karo ou ku wacdisoomi karo ou ku camal fali karo waa la siiyey ruux kastooo qaangaadh ah dadka wixii aan qaangaadhnimo yacni gaadhin ee sakhiiray iyaga markaa cimri ay ku waantoobaan lama siin waayo waa sakhiireen saas aawadeed wakhtiga aayadda lagu sheegaayo ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen cimriga la yidhi awalam nucammirkum fiihi maawalam nucammirkum maa yatadakkaru fiihi man tadakara waxaa looga jeeda albuluuq waa qaangaadhnimada culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxaa laga tilmaamayaa afartan jir waa inta uu ruuxa awooddiisu ku dhammaystirmayso ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen waa lixdan sano ayay yidhaahdeen marka waxa weeye ruux kasta oo cimrigiisa markaa adduunyada la siiyey qaangaadhnimo ku gaadhay yacnii cimri uu ku waantoobo waa la siiyey waxa see ugu sii daran oo isaga cudurdaarba aanu u hadhin ka cimrigiisa loo dheereeyo cumrulghaalibkii gaadhay sida xadiidka bukhaariga uu tilmaamaayo ma rawahu lbukhaari fii saxiixi can abi hurayra annahu qaal acdara allahu ila imri'in akhara cumrahu xataa ballagahu sittiina sana yacnii nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ilaahay ruuxu waa u cudurdaar dhammeeyey oo cudurdaarkii waa ka suuliyey hamsadu waa lilizaala bimacnaa wax cudurdaara uma reebin ruuxuu u cimri dheereeyey oo cimrigiisii u dibdhigay ilaa uu ka gaadhay ruuxaasi ama laga gaadhsiiyey lixdan sano yacnii ruuxu hadduu lixdan sano la gaadhsiiye cudurdaar uma dhinna waayo ruuxu inta uu dhallinyarada yahay nowcan maa yacnii waxaa ku jira ee xoogaa fudfudayd baa ku jira yacni wax badan baa u cusub adduunyadii baa u cusub yacni waxa weeye caqligiisii baan markaa yacni wax ka dhiman yihiin marka waxa weeye maadaama ay caynkaa tahay nawcan maa deg deg iyo duulduul buu leeyahay waata la yidhaahdo yacni markaa shabaabnimadu waa nooc min aljunuun bimacnaa shabah bay ku yaro leedaha baa la tilmaamaya hataa xadiis lagu soo wariyey nebigu inuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeene yacjibu rabbuna min shaabin laysat lahu sabwa shaykhulislaam ibnu taymiyana waa taxsiininaya fi lwaasitiya yacni allah wuxuu la yaabaa yacni wiil dhallinyaro ah oo aanu wax dhacdhaca lahayn allah waa la yaabaa la yaabka waa allah la yaabayaa waa mid markaysa markaa yacni kayfkiisa iyo qaabkiisa aynaan garanayn marka xadiidku hadduu asaxo waxa uu tilmaamayaa uun shabaabnimadu siday u leedahay xoogaa dulduul iyo fudayd marka ay u leedahay oo xoogaa laga yaabo in markaa in badan ay dhici karto inay ka qaalib noqoto fudaydkaas iyo degdegaas yacni markaa xoogaa ay ka qaalib noqoto saas aawadeed baa wiilka dhallinyarada cibaadaystaa yacni uu ka fadli badan yahay ruuxa waa yeelay ee cibaadaysta waa ka fadli badan yahay sida xadiidka saxiixayn ku soo arooray nebigu inuu yihi sala allahu aleyh wasalam sabcatu yudilluhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dilluh toddoba ilaahay waxa uu hadhiyaa harka carshigiisa yacnii harkiisuu hadhiyaa waxaa loo jeedaa hadhka carshigiisa si riwaayadka qaarkood ay tilmaamayaan harka carshigiisuu hadhiyaa toddoba nooc toddobadaa waxaa ka mid ah wa shaabun nasha'a fii taacati illaah fii cibaadati illaah wiil dhallinyaraa oo ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa waxaa loo jeedaa inuu ilaahay cibaadadiisa intuu ku barbaaro dabeedna uu ku weynaado dabeedna ku godgalo laakiin hadduu dhallinyaronimo intuu ku cibaadaysto hadda hadhow cibaadadii faraha ka qaado fadligaasi uma sugnaanayo waa inuu khaatimadina cibaadada ay noqotaa marka fadiilada gaarkaa muxuu ku yeeshay wuxuu ku yeeshay yacni ruuxa waayeelka waa soo waaye arkay yacnii xoogaa himmaddiisi iyo shahawaadkiisina waa daciifeen adduunyadana wax badan buu ka soo arkay wuxuu markaa garwaaqsaday inuu aakhiro u jeedo godkiisii inuu ku socdo ayuu garanayaa yacni maalin walba masaafuu goynayaa inta uu jiraa ka yar intuu markii hore markaysagaa u jiray marka xaaladda caynkaasa waxaa laga yaabaa hadduu markii horeba uu dulduul iyo dhib badnaa inuu cibaadada marka dambe iskaga soo noqdo yacni marka ayaa laga yaabaa marka sidaas aawadeed baa fadiilo gaara uu yeeshay wiilka dhallinyaronimada wiilka dhallinyarada ee cibaadada ku barbaaray wuxuu kaloo nebigu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam fii ma rawaahu albukhaariyu can ibni cabbaas inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam nicmataani maqbuunun fiihima kasiirun min annaas alsixatu walfaraaw laba nicmo yacnii dadka waa lagu kediyaa oo bimacnaa dadku had iyo jeer waxay ka noqdaan qaar ka moog oo aan dhaadayn nicmooyinkaas labadaa nicmo waa maxay waa caafimaad qabka iyo firaaqada waa laba nicmo firaaqada wuxuu qofku garanayaa inuu nicmo haystay markuu mashquulo markaasuu garanayaa caafimaadkana wuxuu garanayaa inuu nicmo haystay markuu xanuunsado dad fara badan oo fuqara ah oo caafimaad haysta marka waxa weeye ay faqrigooda iyo dhibaatada iyo kadeedka ay ku nool yihiin xagga maalka marka laga eego markay eegaan waxay moodaan nicmaba inayna haysan wa ilaa waa nicmadii ilaahay waxay isleeyihiin dad inta loo nicmeeyey adiga lagumaba nicmayn baa qaar isleeyihiin mana oga nicmooyinka ilaahay xooloo qudha inaynay ahayn nicmooyinka ilaahay inay tiro badan yihiin wa in tacudduu nicmata allahi laa tuxsuuha daa istidhaahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay ma koobi karaysaan baa allah yidhi marka waxa weeye nicmooyinka ilaahay waa fara badan yihiin hanuunku waa nicmo caafimaadku waa nicmo xooluhu waa nicmo yacni magacu waa nicmo yacni waxa weeye nolosha qofka loo cimri dheereeyaa waa nicmo daacada la waafajiyaa waa nicmo nicmooyinku waa fara badan yihiin yacni ruuxa marka waxa weeye dadka xataa waxa weeye inaynay dhibaynin oo dadka sumcad wanaagsan loogu yeelo ama dadku ay taakulaynayaan lafteedu waa nicmo waxaa laga yaabaa qofku isagoo si u kadeedan haddana si kale inuu u nicmaysan yahaa laga yaabaa qaar badan oo xoole la siiyey oo hanti markaa adduunya haya ayaan caafimaadkay ku cuni lahaayeen aan haysanin yacni waa haystaan xoolo laakiin maxay xoolahan markaysagaa ugu nicmaysanayaan haddii xoolahooda la odhan lahaa yacni caafimaad ma laydinku beddelaayo xoolaha ma laydinka qaadaa qaarkood ahaabay odhan lahaayeen waana tujaar wax walba waa haystaan haddana maca daalik caafimaadkii ay ku cuni lahaayeen ma laha bacdulmashaayikh baa waxay soo naqliyeen qiso wa qiso cajiiba qisadaasi waxay tahay waxay markaa sheegeen ama shiikhaasi uu sheegay nin khani ah oo taajir ah oo xoolo fara badan leh ninkaa taajirkee xoolaha badan lihi caafimaad ma haysto cudurro badan buu qabaa meel walba mar caafimaad ma hayo hanti adduunye waa hayaa wuxuu arkay nin faqiiroo roodhi burbursanaya markaasuu wuxuu la yaabay caafimaadka uu ku cunaayo caafimaadkiisu uma jirto alla caafimaadkiisu kalimaad lahaati waabuu cawriyey waaba galayba yacni faqiirkii baa la cawriyayaa waxaa lagu cawriyayaa caafimaadkiisa ka cawriyayaana waa taajirkii hadda ka warran waa qisa cajiiba marka caafimaadku waa nicmo qaali ah xoolaha waa ka qaalisan yahay waa garan kartaan xadiiskii dheeraa ee saddexdii ninee reer banu israa'iil ku saabsanaa ee uu ilaahay imtixaanay mid waxa weeye waa indhalaa midna baras buu qabay midna hanuu qabo bimacnaa madaxa ayaa timuhu ka xeermeen aqrac buu ahaa aaddada qaar bidaar bay ku fasiraan aduu qaarkoodna waxay yidhahdaan bidaarta waa laga daran yahay waxaa laga yaabaa inuu ahaa hanada markaysagaa timaha xiirta kay yacni markaa haddii tacbiirku asaxa ay ku magacaabaan dadka qaarkood alla wixiir noocaasu ahaa saddexdii nin malag baa loo soo diray kii indhaha la'aa buu yimi maxaad doonaysaa buu yidhi waxaan doonayaa buu ihi markaysaga in ilaahay indhaha ii soo cesho xoolo markii hore ma odhan hadda caafimaadku si uga qaalisan yahay xooluhu ku tilmaamaya xadiidku inuu ilaahay ii soo celiyo indhahaygii baanu waxaan helo ugu jeclaan lahaa markaasuu masaxay malaggii indhihii baa u baxay xoole maxaad ka doonaysaa xoolihiina markaasu wuxuu yidhi waxaan doonayaa yacni markaa adhi neef adhiyuu siiyey dabeedna wuxu uhi ilahay a ku barakeeyo wuxuu u yimi kii waxa weeye qabay baraska ayuu u yimi isagana sidiisii leeg buu ku yidhi waxaad heshe maxaad ugu jeclaan lahayd in waxaan dadku igu qurunsadeen ee igu niceen iga tago oo aan maqaar iyo harag wanaagsan yeesho baan ugu jeclaan lahaa hadda ninku baras buu qabaa dadka qaar baraskiiyo buhaaqa ma kala yaqaanin buhaaqa waxaa la yidhaahdaa waa xanuun jidhka waa caddeeyaa laakiin xanuun ma leh jamaalkiiyo quruxduu wax u dhimaa isagu wax xanuuna ma leh buhaaq baa kaa la yidhahdaa barasku isagu waa ka duwan yahay isagu jidhka caddayntiisana waa leeyahay xanuunna waa u siyaado oo qofkaasi markaysa waxaa tabcaan iyo xanuun buu noqonayaa ayaa markaa haleelaya marka baras buu qabaa buhaaq ma wuxuu yidhi waxaan helo waxaan ugu jeclaan lahaa in waxaan dadku igu qurunsadeen iga tago maqaar iyo harag wanaagsana aan yeesho isagana waa masaxay dabeedna jidhkiisu wuxuu noqday jidh quruxsan baraskiina waa ka tegey xoolo maxaad ugu jeclaan lahayd xoolihiina waa codsaday waa siiyey ilaahay kuu barakeey buui kii kale markaa isaguna hanada qabayna siisi leh almuhim xadiidka waxaanu u jeednaa marka ugu horraysa mid waliba wuxuu codsanayaa waxay tahay in xanuunku ka tago wuxuu ugu jecel yahay waa inuu caafimaad helo ow xanuun ka tago taasuu ugu jecel yahay aan u soo noqonno mawduuca Eh, firaaqada iyo caafimaadku labaduba waa laba nicmo firaaqadana wuxuu garanayaa qofku markuu firaaqadii waayo oo uu mashquulo markaasuu garanayaa nicmada uu haystay uu garanayaa eh, waktigu aad iyo aad buu qaali u yahay si yarna waa u soconayaa waana wakti maxduuda oo tirsan ilaahay waatuu yidhi innamaa nacuddu lahum caddan tirin baanu u tirinaynaa baa ilaahay yidhi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa la tirinayaa waa saacadaha inta saacadood ee uu ruuxu noolaanayaa tirsan qaar kalea taa ka sii yacnii yacni si daqiiqa u sii sheegay oo waxay yidhaahdeen innamaa nacuddu lahum caddan waxaa la tirinayaa waa neefaha inta goor ee uu neefsanayaa tirsan adduunyadaba intaad neefsanaysa waa tirsan tahay saas aawoodee nakhaska aad marna sare u jiidayso marna aad soo daynayso waa tirsan tahay markaad sare u jiiddo cimrigii qayb baa tagtay markaad soo daysana cimrigii qayb baa tagtay noloshuba hadday tahay neefe la tiriyey alla maxaa ka koobnaansha badan oo ka yar yaa aad iyo aad bay u yartay saacadaha iyo maalmaha eh, sanooyinka bilaha maalmaha mid waliba waa tirsan yihiin tallaabooyinkaa tirsan ilbidhiqsigaa tirsan neefaha tirsan marka fursadda caynkaasee soconaysa weeye geeridiina waa inaga qarsoon tahay kedisay ku imanaysa ruuxu marba wixii dhaafaa laga yaabaa inuu isku cilkaambiyo bar wixii dhaafay kuu soo noqon maayaan laakiin waxaad kaga dabategi kartaa inaad toobad keento towbad baad wixii ku dhaafay kaga daba tegi kartaa laakiin kuma soo laabmayaan haddaad marka isagaa tidhaahdo waxa weeye alla ma ii soo noqoto alla ma helo yacni marka isaga ma helaysid maalii idaa maalii idaa jadabtuhaa sa'aytu akibarun calaa ani ambaytu layta shabaaban buuca faashtaraytu layta wahal yanfacu shay'an laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu baa shaacirka wuxuu yidhi waa nin gaboobay wadaantii buu jiidayaa wuxuu leeyahay markaan sidaa u jiido waxaan leeyahay aa baan leeyahay waa qaylinayaa buu yidhi maalii idaa jadabtuhaa sa'aytu buu yidhi markaan soo jiido maxaan la qaylinayaa buu yidhi tolow wuxuu arki jiray isagoo sidaasun dee u guro oo sidaa u tuura oo aan i iyo o toonna odhan ayuu isgaranayaa yaa maalii idaa jadabtuhaa sa'aytu akibarun calaa ni ambaytu talowma gabow baa ifuulay mise guri baa ifuulay guriga gabadh buu u jeedaa akibarun calaani an baytu layta wahal yanfacu an laytu alla jeclaan lahaaya oo laytu miya waxay taraysaa wuu yidha haddana layta shabaaban buuca faashtaraytu alla maal dhallinyaranimo la iibiyo aan soo iibsadeen dhallinyaranimo suuqa lagu iibinayo maay jirto dabeedna aan soo gato soo iibiyo soo iibsado yacnii dee miyuu helayaa taas wax la helaya maaha saas aawadeed fursadda dhallinyaronimo waa in laga faa'idaystaa dhallinyaronimadu waa wakhtiga ugu qaalisan yacni qofka noloshiisa fursaddaa wuxuu kaga faa'idaysto wuu aayayaa hadduu iska eh, iska dayacana waa ka qoomamoonayaa oo dib buu isugu cilkaambiyayaa oo markuu arko dad ka faa'idaystay oo isagii dayacay yacni wuxuu is odhanayaa allo siduu hebel uga faa'idaystoo kale aadna maad uga faa'idaysatid saasuu is odhanaya marka noloshu waa maalmahaas waxa ugu qiimaha badanna waxa weeye waa dhallinyaronnimadaas dhallinyaronimadaa waa in laga faa'iidaystaa waayo waa wakhti uu qofku ugu awoodda badan yahay oo ugu markaa waxa weeye firinfircoonida badan yahay markastuu weynaado wuxuu markaa yaraantii qaban karayay ma qaban karo saas aawadeed waxaa markaa dadaalkiis iyo awooddiisuba fara badan tahay firinfircoonidiisu badan tahay markuu dhallinyaro yahay xaaladda caynkaasa waa in laga faa'iidaystaa waxaa lagaga faa'iidaysanaya waxay noqonaysaa cibaado waxay noqonaysaa camal aakhiro loogu camal falo waxay noqonaysaa cilmiga in la barto cilmiga waxaan u jeedaa cilmiga sharciga baan u jeedaa cilmiga sharcigaa waa cilmiga qofka godka la gelaaya waa cilmiga aakhiro anfacaaya waa cilmiga janno u jiidaaya waa cilmiga naar ka ilaalinaaya war cilmiga hunguriga markaa waxa weeye ah adduunyo loo baranayo ee waxa weeye wakhtigii lagu tegsiiyey warquudka laguu qoray waayi maysid wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa wa yaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha yacnii daabbad arladan kor dhaqaaqdaa ma jirto hadday jirtana ilaahay baa isku waajibiyey arsaaqdeeda rabbi baa u ballan qaaday inuu arsaaqaayo ruuxa faqiirka iyo ruuxa qanigaa mid waliba risqiisa waa helaya mid waliba waa nool yahay nolosha waa ka siman yihi nolosha waa ka siman yihi roodhi yaraad cununto baad gaajada ku riixi kartaa yaa waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam maa mala'a bnu aadam wicaa'an shara min baطnin xasbu bnu aadam xasbu bnu aadama luqaymaatun yuqimna biha sulbah xadiiska tirmidiga yacni nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam bini aadamka waxaa shar ugu filan yacni bini aadamku ma buuxiyo weel ka shar badan calool ka shar badan ma buuxiyo bini aadamka waxa ugu filan yacni markaa waxa weeye waxa ku filan yacni hurmooyin yar yar oo uu dhabarkiisa ku toosiya sabarkiisa ku toosiyaa ku filan xasbu bni aadam luqaymaatun yuqimna biha sulba shaacir macnahaasoo kale tilmaamayaa wuxuu yidhi aljuucu yuطradu biالragiifi اlyaabisi facalaama takhuru xasratii wa wasaawisii wuxuu yidhi gaajada waxa lagu eriyaa ama waxa lagu daafacaa roodhi qallalan ayaa lagu eriyaa haddaad cunto gaajada waa kaabi mm. facalaama taksuru xasratii wa wasaawisii maxayba haddaba u fara badanaysaa mar haddii roodhi qallalanba iga celinayso gaajadii oo gaajadii iga bi'inayso biidni illaah maxay u badanaysaa markaa jiraanyadayda iyo xanshaashaqa qalbigaygu muxuu u badanayaa bimacnaa waxa weeye sida marka waxa weeye waxa cuntada marka markaysagaa qaaliga ay ku anfacaysa tanna ku anfacaysa ay tanna ku anfacaysa marka idan waxa weeye cimriga in lagu tagsiiyo yacni adduunyo in la shaqaysto cimrigaba in lagu tegsiiyo aakhiro la ilaawo maaha war aakhiro muhimmadda weyn waa in la saaraa waa in aakhiro loo camal falaa cilmiga aakhiro waa in la bartaa cilmiga qofka godka la gelaaya waa inuu bartaa cibaadadiisi iyo caqiidadiisu waxay ku ansaxayso waa inuu bartaa yacni wuxuu ku mucaamilayo waa inuu bartaa taasaa anfacaysa aakhiro lama weydiinaayo maxaad ka shaqayn jirtay aakhiro lama weydiinaayo xoole maxaad haysatay yacnii ninkii waxa weeye xoolo badan tabcay iyo kii in yar tabcay mid weliba waa ka tegayaa ma mid baa sariira ka raacayaan ma mid baa waxa weeye wax kale ka raacay wuxuu hormarsaday mooyaane wax kale kama raacayaan qayd baa mid walba lagu duuduubayaa maracadoo kafanaa loo soo qaadi waa lagu duuduubi ma mid baa dahab xabaasha la galaa ma mid baa waxa weeye xariir lagu kanfaa ma mid baa sariiriyo firaashiya loo dhigaa raggii waxa weeye guryaha waaweyne qaadi waayeen yacni waxa qaadaya god yar oo saddex markaa dhudhuna ayaa qaadaya ballaarhka waxa weeye waa dhudhun dherarkana waa saddex dhudhun hadduu ugu dheeraado ma qaadaya ma jiro gurigu nuguma filla hadda taasi meesha ma taal ruuxana waxa weeye ama camalkiisaa u waasicinaaya oo sababtiisa loogu waasicinayaa ama loogu cedheedryayaa waxaa hor yaallaa un waa wuxuu hormarsaday wakhtiga wax la hormarsanayaana waa wakhtigu nool yahay weeyi marka fursaddaa waa in laga faa'idaysto maa madaa faat waalmu'ammalu haybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tegey tage tigsimaad ma leh wixii soo socdaana waa hayb oo inaad gaadhi doontiyo in kale ma ogid saacadda joogtaa kuu sugnaatay fursaddaa ka faa'iidaysay ahlucilmigu waxay ku istidraakeen oo yidhaahdeen wixii tegey waxaad kaga daba tegi kartaa toobadkeen aad xumaantaad hore u samaysay ka toobad keento fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat waatuu ilaah yidhi marka furaska in laga faa'idaysta waa muhim imaam albukhaari laba bayd oo shicira ayuu markaa uu yidhi oo xikmad tilmaamaya in laga faa'iidaysto wakhtiga waxau idhi ikhtanim imaamulbukhaari baa odhanaya ikhtanim fi lfaraaqi fadla rukuucin facasaa an yakuuna mawtuka bagtah yacni ka faa'iidaysa buu ihi oo ka haniimayso ya wakhtiga firaaqada ah rukuuc ku faa'iidayso oo hmm. bimacnaa tuko laba ragcadood iyo tuko haddaad mar firaaqo hayso laba ragcadood oo kale tukan fa casaa an yakuuna mawtuka bakta waxaa laga yaabaa in waxa weeye ay noqoto ama waxa yacni markaa ay xaqiiqadu tahay geeridaadu inay tahay markaysagaa mid kedisa inay noqonayso bimacnaa haddaan iska filaynin inaad dhimanayso ayaa nafta lagaa qabanaya midba siuu ku dhintayba midba si uu ku dhintay iqtanim fi lfaraaqi fadla rukuucin facasaa an yakuuna mawtuka bagta kam saxiixin ra'ayta min hayri saqamin dahabat nafsuhu asaxiixatu falta fara badanaa buu yidhi mid caafimaad qaboo wax cuduraba aan qabinoo cudur ka madhnaa oo naftiisii caafimaadka qabtay yacni si yar ku tagtay hebel waa dhintay oo sawkii halka nala joogay sawkii nala shaahayey sawkii nala sheekaysanayey in badan bay dhacdaa saas aawadeed saasoo kale in lagu qaban doono maogeed ogid raasamaalkaagu waxa weeye waa cimriga aad nooshahay fursaddaa in laga faa'iidaysto weeye yacni camalka markaa khayrka dib ha u dhigin yacni waxaa laga yaabaa marka haddaad dib u dhigto fursadda markaysaga inaad dib ka awoodin wakhtigaad joogto marba ka faa'iidayso waxaa la yidhaahdaa hubka shaytaanku isticmaalo waxyaalaha ugu daran waxaa ka mid a waxaa la yidhahdaa altaswiif inuu dib dhigo oo ruuxu markuu is yidhaahdo wax samee wanaaga ah shaytaanku wuxuu ku odhanayaa iska daayo dib baad ka samayn ka samayn doontaa a dib baad ka toobad keeni doontaa dib baad ka xajin doontaa dib baad ka tukan doontaa dib baad wax ka baran doontaa ee waxan iyo waxan horta qabso marka waxaa weeye taasi wakhtiga waa ka luminaysa fursaddiina waa ka dayacaysa waxaa muhim ah fursadda caynkaasa in laga faa'iidaysta ayaa markaysaga muhima ah. waxaa laga faa'iidaysanayaana waa cilmiga iyo cibaadada ayaa laga faa'iidaysanaya ruuxuna waa u aayayaa yacni waxa markaa uu hore u sii sameeyo waa raasamaal u yaalla sow ruuxu marka waxa weeye uu yar yahay xoolaha uu sii shaqaystaa wax u yaalla ma aha oo marka uu daciifo laga yaabo inuu xoolihii isticmaalo waa rasamaal dhita u dhigtay weeye yacnii cibaadada iyo camalka saalixa iyo wanaagga uu qofka hore usii shaqaystay waa dhita uu sii dhigtay weeyaan marka dhitada caynkaasi isagay anfacaysaa isagay u taallaa marka fursadda caynkaasa waa in laga faa'idaystaa wakhtigu siduu qaaliga u yahay qur-aanka waxaad ku arkaysaa iyadoo ilaahay ku dhaaranayo wakhtiga waalcasri ina alinsaana la fii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu alsaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bialsabr allah wuxuu ku dhaartay casriga casrigu waa zamankii waa wakhtigii zamanku waa maxay khayr iyo sharba gudihiisa isagaa la sameeya allah wuxuu ku dhaartay habeenkii wuxuu ku dhaartay maalintii wuxuu ku dhaartay barqadii walleyli idaa yakshaa wannahaari idaa tajallaa yacnii habeenkiibuu ku dhaartay maalintiibuu ku dhaartay wduxaa barqadii buu ilaahay ku dhaartay aayad kale subaxdii buu ku dhaartay wasubxi idaa asfar yacnii aayad kale ilaahay wuxuu inoogu sheegay inuu ku dhaartay subaxnimada waxyaalaha uu ku dhaaranaya waa xilliyadii allah markaysaga cidduu doono khalqigiisa ka miduu ku dhaartaa yacni daatadiisana waa ku dhaartaa waxaa laynagu baraarujinayaa awqaadda uu allah ku dhaaranayo muhimmadda wakhtigu leeyaha laynagu baraarujinayaa waayo wakhtigu waa maxalkii lagu samaynaayey khayrka iyo sharka qofka sacaadadiis iyo liibaantiis iyo hooggiisuna waxa uu ku xidhan yahay waxa uu wakhtigaasi wakhtigiisa iyo cimrigiisa uu sameeyey hadduu wakhtigaa gudihiisa uu iimaan iyo camal saalixa kaga faa'iidaysto waxay noqonaysaa inuu liibaano hadduu marka waxa weeye wakhtiga gudihiisa hadduu yacni ku sameeyo gaalnimo iyo xumaan iyo khaatimo xumo hadduu markaysagaa yacni wakhtigaa gudihiisa ku sameeyana wuxuu noqonayaa inuu guuldarraysto hoogo saas yadaa buu noqonayaa marka waxaa laynagu baraarujinayaa muhimmadda uu wakhtigu leeyaha laynagu baraarujinaya imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh waxau idhi suufiyada hadalkooda laba kelmadood mooye wax faa'iide leh kama maqan buuyi alle laba faaid laba kelmadood baan wax faa'iide leh ka maqlay labadaa kelmadood waa maxay alwaqtu sayfun in lam taqtachu yaqtacka wakhtigu waa seef haddana adigu jarin yaqtacka waa ku jarayaa taasi waa faa'idada koowaad faa'idada labaad waxay tahay yacni nafsuka in shaqalathaa biaaca wa ilaa shaqalatka bilbaail in shaqaltaha bilxaq wa ilaa shaqalatka bilbaatil naftaada haddaad xaq ku mashquuliso bimacnaa ay fadaak fadaaka xasan taasi waa fiican tahay haddaad ku mashquulin weydo xaq baatil bay kugu mashquulinaysaa hadalkooda wax faa'iida leh labadaa kelmadood baan ka maqlay ahlucilmiga qaarkood waxay u soo naqliyaan sida shaekhulislaam ibnu taymiya isagaanu u nisbaynaynin yani nafsaka in lam tashqalha biaacati shaqalatka bilmacsiya naftaada haddaanad taaca ku mashquulin ama nafsuka ama nafsaka haddaanaad ku mashquulin taaco macsi bay kugu mashquulinaysaa naftu meel joogi mayso haddaad xagga khayrka u jiiddo way jiidmaysaa wannafsu ka tifli in tuhmilhu shabba calaa xubi اradaaci wain tuftimhu yanfatimi naftu waxay ka dhigan tahay sidii ilmo yaroo kaley ka dhigan tahay oo ku barbaaray naaska jiqidsiisa ah. saasoo kale ka dhigan tahay haddii waxa weeye naaskii aad u dayso ilmuhu waa iska nuugayaa uun ilaahu dee iskaga maacuunoobaba oo sinigii iyo da'dii la nuujin jirayba hadduu doono uu ku dhaafo mm. wanafsu kaطifli in tuhmilu shabba calaa xubi radaaci wain tuftimhu yanfatimi haddaad ka jartana waa ka go'ayaa ilmuhu sow maaha naftuna waa saas si la eeg haddaad markaysagaa xumaanta ka goyso way ka go'aysaa waxa isagama taag helayo ma suuragal aha yacnii ruuxu hadduu markaa naftiisa carbiyo ku dadaalo oo la tacaalo waa u taageelayaa hadduu u taageeli waayo yadaa u taageelaysaa waayo khayrka haddaad u jiidi weydo yadaa xumaanta kuu jiidaysa inay naftu iska joogto cidlo ayna waxba samayn khayr iyo shar midnaba samayn ma suuragal ah khayrka ku mashquuli haddaad ku mashquuli weydo yadaa sharka kugu mashquulinaysa saas aawadeed waxyaalaha yacnii lumitaanka ka qayb qaata waxaa ka mid a firaaqada marka waxyaalaha lagula dagaalamo waxaa ka mid a in faraaqa la buuxiyo oo shaqo loo sameeyo shaqadaa marka lagu buuxiyo ee waxa weeye xumaantii markaysagaa naftu kuma jiidayso waayo waa mashquulsan tahay naftiiba waxa weeye waxbaa markaa xaaladdaa ka buuxa hadday wax ku mashquulsan tahay almashquulu laa yushqal waatay culammadu yidhaahdaan shay mashquulsan lama mashquuliyo isagiibaa mashquulsanay see loo mashquulin laakiin shaygu hadduu faraaq yaho aanu mashquulsanayn dee waa la mashquulinayaa waayo fursad baa ka bannaan weelka haddii markaa waxaweyn yacni biyo iyo waxay ku jiraan oo aad ka qubto inta biyuhu ku jiraan wax kale geli maayaan daastaa wax kale ku shub wixii kale ku jiraa ka soo fatahaya laakiin haddaad ka qubto yacni ma madhnaanaya yacni hawaa geli Ah. yani waxa weeye shaygii haddii markaa uu faraaq noqdo yani fursad baa soo baxday ibliiskina uu helayaa fursaddaasu helayaa allah wuxuu yidhi faidaa faragta fanab yani haddii aad yani faaruqdo oo bimacnaa camalka aad ka faaruqdo yani cibaadada ku dadaal ama ducada markaysaga ku daal ya yani saasaa la yidhi marka maxaa laynoo tilmaamayaa inaanu qofku faraaqi aanu isu daynin saasaa laynoo tilmaamaya oo firaaqadii uu ku buuxiyo taaco iyo wanaag ina alshabaaba waalfaraaqa waaljida mufsidatu lilmar'i ayu mafsad ayu mufsida yacni dhalinyaronimada iyo firaaqada iyo haninimada mid waliba waxa weeye ruuxa waa fasahaadisaa fasahaadin dhammaanteed bay fasahaadisaa ruuxu hadduu markaa dhallinyaro yahay shabaabnimadu haddaanu xakamaynin waxaa laga yaabaa marka isagaa meelo badan inay la gasho wax fara badan oo dhallinyaranima u geysay ayaa waxaa laga yaabaa marka isagaa inuu galo soomaalida waxay ku maamaahaan yacni nin yari intuu geed ka boodu tala ka boodaa taasay ku tilmaamayaan intuu geed ka boodo bimacnaa waa boodo dheeriyo waa isqaadi karaa waa nashaad badan yahay intaa in leeguu tala ka boodaa marka eh, firaaqaduna waa saas si le yani waxay sababaysaa markaysaga fasahaad oo haddii waxa weeye faraaqo la helo in xumaantii lagu mashquulaa iman kartaa hannimadu waa saas leeg yacni ruux hadduu faqri iyo ku sugan yahay xoogaa markaysaga dhibaato xagga maalka ah waxaa dhici karta inaanu waxyaalo badan oo xun aanu samayn laakiin hadduu qaninimo helo oo uu ladan yahay waxaa laga yaabaa markaysagaa inuu waxyaalo badan oo markaysaga markaa xunxun ku kaco weliba markaysagaa xooluhu noocan maa waxay leeyihiin sulta oo waxay u sababi karaan ruuxa inuu waxa weeye kibro marka uu ilaahay xoolo siiyo inuu kibro ayaa laga yaabaa oo sidaas aawadeed tacaddi badan iyo xadgudub badan uu sameeyo saas aawadeed dadka akhniyada eeg ah, intaynay xoolaha lahayn dadkay saaxiibbada la ahaayeen marka dambe waxa weeye lama saaxiib noqonayaan haaliban sida badan way waa ka shaadh weynanaya wadaad baa odhan jiray madaxnimada iyo xooluhu mid waliba waxaynay dadku ku aqoonin iska dhaafe waxaanu ruuxu isagu iska aqoonin bay ka soo saaraan ruuxaaba aqoonin isugu dhiman tahay waxyaala aanu islahayn waxaasaad samayn lahayd ayuu hadduu madaxtinimo sameeyo uu ku kacayaa oo uu la yaab la yaabayay waagii hore baa dhici karta hadduu xoolo helana saas si la eeg waxyaala dadka qaar uu ku ceebsanayay ama u dhibsanaayey ayaa markuu xoolo helo laga yaabaa isagu inuu ku kaco marka waxaan dadku ku aqoonin iska dhaafe waxaanu isagu iska aqoonin bay ka soo saaraan xoolaha iyo madaxnimadu ruuxa saas aawadeed fursadda waa in aada looga faa'idaystaa cilmiga sharcigana culumta waxaweye waa ugu nafci badan yahay waayo fadaa'isha cilmiga ku soo aroortay isaga ayay ku saabsan tahay marka cibaadada iyo cilmiga mid walba waa in lagu dadaalaa ruuxu haddii adduunyo kasta la siiyo cimrigiisa haddii layaha daqiiqadha lagu daro xoolo wax la doonaa la bixinayaa yacni waxbay looguma darayo laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun saacad kama hormarayaan saacadna kama dib dhacayaan waktigii loo qoray ku baxayaan wakhtigii loo qoray ayay ku baxayaan bacdu almucaasiriin waxay yidhaahdeen waxaa la odhan jiray alwaqtu min dahab waktigu yacni dahab buu ka samaysayo waa qaali waayo bini aadamka dahabkaa la qaali ah laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo alwaqtu huwa alxayaa wa huwa aglaa min addahab waktigu nolosha weeye dahabna waa ka qaalisan yahay waayo dahab ciwad baa laga helayaayoo dahabkii hadduu ruuxa ka baxo waa dhici kartaa dahab kale inuu dhaqdo ou dib ka helo soomaa laakiin wakhtiga hadduu dhaafo inuu usoo noqdaa ma suuragal yahay ma dhici karo dee idan dahabkii waa ka qaalisan yahay waayo dahabkii tacwiid baa ka suuragal ah laakiin yani wakhtigii yacni markaa tacwiid ama bedel kama suuragal aha in bedelkiisa dib loo helaa ma dhacayso saas aawadeed ilbiriqsiga isagaa ruuxa dhaafaa waa cimrigiisii wax ka go'an maxaana ku soo arooray adilada in aakhiro laysku cilkaambiyayo wakhtiga cibaada la'aanta ruuxa ku dhaafay iska daa dadka naarta gale kuwa jannada galaa waxay isku cilkaambiyayaan wakhtiyadii cibaada la'aanta ku dhaafay tay macsida ku sameeyeen iska dhaaf xasaraadku maalintaa waa badan yihiin tii aacada aacala'aanta ku dhaafa yani markaa uu isku cilkaamiyaya waayo markuu arko dadkii kale ee awqaadda aadka uga faa'iidaystay iyo darajaadka saray galeen ayuu wuxuu is odhanayaa alla adiguna maad waxaayo waxaa samaysid yacni si aad darajooyinka sare u gasho yani saasuu isku cilkaambeeye hataa axaadiista ku soo aroortay sheekh albaanina waa saxiixinayaae majlisu ruuxu fadhiistaa ma jiro oo aanu ilaahay ku xusin nebigana ku salliyin meel uu fadhiisto oo aanu ilaahay ku xusini ma jirto hadday jirtana aakhiro waa isku cilkaambiyaa ruuxu oo wuxuu yidhahdaa wakhtigaa maxaad yacni u dayaacday hadda waa meel kastoo fadhiisto bal haddii taaco iyo cibaado wakhtiga aan lagu samaynin ee shay mubaaxa layskaga mashquulsanaa laysku ciilkaambiyayo bal waxaad ka warantaa wakhtigii macsi lagu gutay ka warran ama macsi lagu sameeyey marka inta aan la isciilkaambiyin fursadda waa inaynu ka faa'iidaysanaa wixii ina dhaafay toobadkeen waa inaynu kaga daba tagnaa ruuxii toobadkeena ilaahay waa ka toobad aqbalaa man taaba taaba allaahu calayh altaa'ibu min addembi kaman laa demba lah buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam yacnii ka dembiga ka toobadkeena waxa uu ka dhigan yahay sidii mid aan dembi lahayn oo kale uu ka dhigan yahay xadiidkana ahlucilmiga qaarkood baa taxsiiniyey waxaa kalou nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam kullu bani aadam khataa' wa khayru lkhataa'iina atawaabuun yacni aadamka dhammaantii waa gef badan yahay yacni cid gef badanna waxaa ugu wanaag badan cidda toobadkeenka badan baa ugu markaa wanaag badan saas aawadeed yacni ruuxu adduunyada waxa uu ku sameeyuunbuu aakhiro kula kulmayaa cilmigana ruuxu markaysagaa siduu ugu dadaalo jiddiiyo ijtihaadka iyo dadaalka uu u sameeyo ayuu uga midho dhalinayaa wakhti yarna cimrigu ku cilmigu ku iman maayo cilmigu wax weeye waa wax la biirinaayo haddii wakhtii walba wax lagu daro oo la kordhinaayo kordhin markaa lagu yani markaa wuxuu lagu ziyaadinayo yacni martabaa laga gaadhi karaa laakiin waxa weeye haddii wakhti yar lays yidhaahdo wax ku baro wakhtigaa yar waa laga yaabaa markaysagaa dee in cibaadada qofka ugu asaxdo inuu barto ama waxa weeye caqiido wanaagsan inuu ku garto inuu barto laakiin cilmi uu maqaam ka gaadhaayo markaysagaa ma baranaayo yacni culammaduna fadli badan baa ku soo arooray iyo adillo badan markaa saas aawadeed wax walba cilmigu waa ka qaalisan yahay cilmiga sharciga ah wax walba waa ka qaalisan yahay xataa cibaadadii baa laynoo sheegay inuu ka qaalisan yahay fadlulcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam fadliga ka cilmiga le ka leeyahay ka caabidka ah waa sida mudnaanshaha anigu aan ka leeyahay buu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ka idinku liita saxaabada hadday tihiin ka idinku darajo hooseeya sidaan uga mudanahay buu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam oo uga darajo sarreeyo sidaasoo kalea caalimkuna caabidka uga darajo sarreeya waayo cibaadada nafcigeedu waa qaasir isaguu ku kooban yahay cilmiga laakiin nafcigiisu waa mutacaddi ummaduu gaadhaya culammada qaarkood baa la yidhaahdaa ubad ma yeelan waxaa ka mid a alimaamu nawowi wax u ma yeelan maba guursan yacni ubad muxuu uga baahan yahay cilmigiisi cilmigiisiyaa mashriq iyo maqrib ka dhacay oo ilaahay barakeeyey ya waa shay aad u cajiiba aad u layaab badan yacni waxa weeye nawowi kutubtiisa sida uu ilaahay u barakeeyey iyo cimrigiisu siduu u gaabnaa waa shay isaga cibra ku sugantaho aad u layaab badan ruux kastoo xadiis bilaabaya qoladuu doona ha noqdo madhabtuu doona ha noqdo ahlu sunna iyo ahlulbidac kuu doona ha noqdo arbaciin buu ka bilaabaya nawowi baana alifay riyaad saalixiin qabuul caamu la kulmay ummadda marka isaga cid waliba waa akhrisataa qabuul caamu la kulmay sharxu saxiixi muslim saas leeg minhaajkiisa yacni shaaficiye oo dhan meeshay doonta ha joogto ayaa ictinaa ku samayso akhrisatan yani kaasi waa akhas ay wuxuu ku gaar yahay yani bishaaficiya uu ku gaar yahay laakiin saddexda kitaabe horeynu sheegnay shaaficiye kuma gaar aha madhabtuu doona ha noqdo cidduu doona ha noqdo yani waxa weeye kutubta caynkaas waa ku intifaacayn marka muxuu uga baahan yahay ubad markaysagaa inuu yeesho ilaahay wuxuu barakeeyey cilmigiisi kutubtiisi waxay ka dhacday mashriq iyo maqrib yacnii ahlu sunna oo dhan ayaa kutubtiisa ictinaac ku samaysa oo aad iyo aad ugu dadaasha bacdu ahlilbidac xataa waa ka faa'idaystaan qaar aan ka faa'iidaysan oo ahlulbidac oo badani waa jiraan laakiin bacdu ahli bidac oo ka faa'iidaysta xataa waa jiraan oo iyagu aan waxyaalaha qaar ka raacsanayn laakiin haddana maca daalik le wuxuu ahaa caalim baxaruu ahaa oo cilmigiisa laga maarmi maayo masaa'il mucayana iska ilaaliya dabaadna markaysaga inta kalena cilmigiisa ka faa'iidaysta almuhim waxaynu u maal la shaqaysto iyo ubad la dhalo waxaynay gaadhi karin bay markaysagaa cilmigu gaadhi karaan asheekh muqbil ibnu haadi alwaadici yacni sunnada wuxuu ka tajdiidiyey oo aada uga cusboonaysiiyey ee dacwada tawxiidka iyo sunnada bilaadka yaman yacni khaasatan aahaarta dacwadiisuna bilaado kale ay gaadhayna waa jiraan beledu bidcu beledkaasi ahaayoo bidcadaa haalib ahayd aad waxay noqotay sunnadu inay haalib noqoto ilahay waa ku anfacay dacwadiisi iyadoo cimrigeeda cimriga dacwadaasi uu koobnaa waayo wakhtigu bilaabay siddeetankii bay ahayd dacwada ka hor dacwada ma jirin waxaanuu ka bilaabay xuduntii shiica dhexdeedii buu ka bilaabay waxaad garan kartaan markaa waraysataan meesha uu dacwada ka bilaabay iyo waxay ahaan jireen meesha sacda la yidhaahdaa waxay ahayd meeshay shiicadu a'immada ka nasbisay ahaayeen imaamu iyo inamadiisa meelihii laga calama saaray weeye ruux sunni iyo kelmad kama odhan kari jirin maantana waxaa isugu baxday inay waxbay sunnadu haalib tahay waxaa laga yaaba markuu dhex yimi qabiilka waadico uu ka dhashay yacni keligii inuu sunni ka ahaa baa laga yaabaa haddana maca daalik maanta waxa weeye aqlabkooda waa ahlu sunna aqlabkooda inta markaysagaa yaman degtaa waa ahlu sunna kama hadlaayo najraan iyo kuwa degee iyagu khariban kama hadlaayo almuhim waxa uu alifay kitaab la yidhaahdo aljaamicu asaxiix aad u qiimo badan wax inama ama dhalin laba hablood buu shuuh ka tegey wuxuu odhan jiray kitaabkaasi sagaal inan buu iga qiimo badan yahay nugtadan ujeeday jeeday waa taas kitaabka aljaamicu asaxiix sagaal inan buu iga qiimo badan yahay waxaana igu kallifay buuhi kitaabkan inaan alifo aljaamicu asaxiix mima laysa fi saxiixayn axaadiista saxiixa ah ee aan saxiixaynka ku sugnayn inaan ku ururiyaan ku tala waxaana igu kallifay mashaayiikhdii aan inaan la kulmay baan filayaa inuu sheegaayey la kulan inuu sheegaya aan filayaa sheekh adigu mashaayikhda najdi ka mid ah wuxuu odhan jiray buu yidhi axaadiista saxiixa ee aan saxiixaynka ku oolini faraha tiradooda kama badnaa yacni toban kama badnaa taasaa waxay igu kaliftay bal inaan tatabuco bal axaadiista saxiixa ee aan saxiixaynka ku sugnayn inaan ururiyo dabeedna markaa axaadiis fara badan buu ururiyey waata aragteen kitaabka waa mujalladaat axaadiis badan baanu sheekhu isugu keenay almuhim yacni xoolaha iyo ubadkaba cilmigu waa ka qiimo badan yahay cilmigana haddii waxa weeye ruux ikhlaas kula yimaado una liajli illaah u nashriyo waxaa laga yaabaa qabuul caama ilaahay inuu siiyo imanka kitaabka saxiixu albukhaari sheikha alifay maxamed ibnu ismaaciil albukhaari markuu noolaa waa la dhibay bal beledkiisii oo bukhaaro ah markuu tegey isagoo dhibaataysan baa laga soo saaray madluun isagoo abu ka soo baxay oo keligii ah watii ay isku dhaceen sheikhii la odhan jiray maxamed ibnu yaxya aduhali adduhli oo shiikhiisa ahaa ayay isku dhaceen dabeedna shiikhaasaa ka digay dadkana ka caydhiyey yidhi ruuxa u tagaana aniga yaanu ii iman baa ta kooray dabeed waxay noqotay bukhaaro inuuga soo baxo asbaabo kale oo markaysagaa bixitaankiisa ku saabsanna culammadu waa sheegay in umarada qaarkood xataa laftoodu markaysaa markaa ay yidhaahdeen bal hadda noo kaalayo kitaabkaaga markaysa markaa bal aniga iyo caruurtayda markaysa markaa nagu akhri dabeedna weli cilmiga si caaman u nashrinayaa haddaa cilmiga doonaysaan cilmi anigu dullayn maayo albaabada markaysagaa madaxda markaa uma tegaaye abaaba salaatiine haddaa cilmiga doonaysaan u kaalaya cilmiga waa loo tagaayo cilmigu isaguma yimaadeen ninka amiirkiina waa qaniine adigu calaa kulli xaal si ay noqotayba isagoo waxa weeye shiikhi madluun ah oo keligii ah oo takooran ayuu marka isagaa beledkii ka soo baxay markii dambena waxa weeye cidhidhigii markaysagaa haleelay yacni waxa weye waa ducaystay oo inuu ilaahay oofsado duca macnaheedu caynkaas oo kale ku dhow yahay ayuu ku ducaysay daadna sidii buu ku dhintay kitaabkiisu wuxuu noqday kitaab qiimo badan oo kitaab xadiis laga alifo kitaabka ugu sixada badan weeye qabuul caamana ilaahay siiyey oo cid waliba waa akhrisata ahlu bidac iyo ahlu sunnaba qabuul caama ayuu ilaahay siiye shiikhii takooray ee karantiimeeyey ee dadka ka caydhiyey maanta dad fara badan oo talabatulcilmi ma yaqaaniin wax aahaar iyo kutub uu ka tegay axaadiistaa sanadadeeda uu ku jiray ee lagu soo warinaayo mooyaane kutubuu sidiisa u allifay oo hadda ictinaa lagu sameeyo oo la bartana kollay ma ogi maxamed ibnu yaxya adduhli shiikhuu sidaa u takooray ee dadkii hadalkiisii isaga ay maqleen ee dabeedna ay ka yaaceen yacni waxa uu ilaahay siiyey qabuul caama marka qabuulku waxa weeye biyadi illaah ilahay gacantiisa ku jiraa imaam albukhaari markuu alifaayey kitaabkiisa saxiixa ah waxaa aad ugu dadaalayay ikhlaaska ayuu aad iyo aad ugu dadaalayay tarjumo kasta oo tarjumooyinka kitaabkiisa ka mida waxa uu mid walba marka uu qoraayo uu tukanaya laba ragcadood xadiis kastoo axaadiista kitaabka ka midana markuu qoraayo wuxuu tukanaya laba ragcadood hadda imsa ragcadood bay noqonayaan axaadiista kitaabka toddoba kun waa ka badan yihin marka mukararka lagu tiriyo toddoba kun waa ka badan yihiin markuu laba eh, yani markaa xadiidkii kastaba laba ragcadood uu tukanaayo imse ragcadood bay noqonaysaa yacni afar iyo toban kun oo ragcadood waa ka badanaysa taraajumta haddana sidaa ay ku sheegeen culammadu labada riwaayo waa jiraan inay yidhahdaan tarjumo kastoo taraajumtiisa ka mida markuu qoraayo laba ragcadood buu tukan jiray iyo xadiis kastoo axaadiistiisa ka mid a markuu qoraayo laba ragcadood buu tukan jiray taas waxay kutusaysa cibaadada ugu dadaali jireen waxyaalaha barakada markaysa marka ay ku yeesheen waa ka mid marka ahlu cilmigu iyagoo cilmigii ku dadaalaya ayay haddana cibaadadiina ku dadaalayeen marka labadii arrinba waa u kulmayeen waa laba fadiilo labaduba qaali ay yihiin maanta waxaa laga yaabaa in waxa weeye eh, inagu xoogaa dalabulcilmiga in xoogaa lagu daldadaalaa dhici karta oo weliba dacfi iyo taagdarra ku suganta laakiin waxaa laga yaabaa cibaadadu in daciif ay tahay marka waxaa loo baahan baahanya labadaba waxaynu u baahannahay inaynu markaysaga badino kordhino saasaynu u baahannahay cilmigana waxaa maqaam laga gaarayaa in loo sabro oo zaman marka waxaa dheer lagu dadaalo tamanayta an tumsiya faqiihan munaadiran bigayri canaa'in waljunuunu funuunu waxaad jeclaysatay buu idhi an tumsiya inaad galabaysato faqiihan munaadiran yani faqiih markaysagaa munaadaroonayo oo wax niqaashayo oo masaa'ishii waxa waxaweye niqaashaya inaad sidaa noqoto ayaad markaysa waxaanaad eh, wakhti yar ku noqoto ayaad tamaniyaysaa jeclaysanaysa ama galabtaba noqota ama berriba noqota bikayri canaa'in dhibaato la'aanteed haddaan dhibaato waaljunuunu funuunu waaliduna waa noocyaal marka wuxuu tilmaamayaa inaad isdhahdo wakhti yar caalim ku noqo inay qudheedu tahay markaysaga nooc junuun ah waxay u baahan tahay haddaad caalim doonayso inaad zaman madiid yani markaysagaa inaad cilmiga siiso yani cimrigaaga aad ugu dadaasho calaa kulli xaal fursadda waa in laga faa'idaysto oo aad iyo aad markaysagaa loogu dadaalo yani ina alfursata idaa lam tantahizha saarat gusa fursadda haddaanad ka faa'idaysan waxay noqonaysaa midaad waxa weeye isku cilkaambido ku mirgato oo kale ayay noqonaysa yani waxa weeye ruux waa isku cilkaambiyaya maxaad fursaddaa uga faa'iidaysan weyda isku cilkaambiyaya marka wakhtigaad joogto aminta aad joogto waa inaad ka faa'iidaysataa siyaalo badan baanad uga faa'idaysan kartaa marka waxa weeye eh, dawrooyinka la qabanaayo waa nooc cilmiyaa lagu nashrinaya kutub kooban oo iska mukhtasaraad ah oo abwaab kala duwanah oo caqiido iyo fiqi iyo naxwe iyo noocyaal badan oo kala duwan markaysaga ayaa yar lagu soo kulminaya waxaa laga yaabaa xilliyada kale inaan helin haddaad xilliga kale mashquul tahay iyo haddaanad mashquul ahayn mid walba fursaddan yar ka faa'iidaysa intaa la sheegayo balqaado intaasoo urursa waxaa laga yaabaa inaanad wakhti kala helin ya oo weliba markaysaa waxaan yacni eh, fanni kasta kitaab markaa mukhtasaroo kooban yacni lagu dhigayo kitaabka mukhtasarkaahi miftaax buu uga dhigayay cilmigii yani dadka qaarkood waxay yidhaahdaan yani kitaab weyn baan anigu doonaya inaan barto kitaabkii yaraa isagaan garanaynin ayuu xoogaa wuxuu yaro dhibsanayaa inuu kitaabkaa yar ee mukhtasarka a ah fadhiisto oo uu leeyahay yani ruux ibtidaa'ioo aan isagu waxba soo dhigaman maanta kitaabkan la dhigtaa hmm. anaa muddo badan cimaamad sitay taas sax maa cilmiga waxa weeye wax kibir la yidhaahdo ruux waa inaanu la iman laa yatacallamu alcilma mustaxyin walaa mustakbir bacdu a'immati salaf waatay yidhaahdeen cilmiga laba ma bartaan mid xishooda iyo mid iskibriyo isla weyn labadaa midnaba cilmiga ma bartaan hadduu iskibriyo mahebel baan wax ka qaataa buu odhanaya cilmigu wuxuu u bahan tawaaduc in ruuxu isdhul dhigo ya man tawaadaca lilah rafacahu allah ka ilaahay dartii isu dhul dhiga ilaahay saru u qaadaa laakiin ruuxii iskibriyo ilaahay waa dulleeyaayo hoos buu dhigaa saas aawadeed yani waxa weye tawaaduca in lala yimaadaa yacni ruuxa kula midka ah iyo ruuxa kaa yacni sarreeya mid walba waa inaad cilmiga ka qaadataa waxaa laga yaabaa kaa asaagaaya hadduu cilmi dhigaayo inaad mas'ale ka faa'idaysan kari lahayd haddaad heli karto yacni markaa ruux yacni kaa mustawa roono ku fiican cilmigii inaad ka qaadato isaga hada awlaa laakiin haddii kale xataa ka kula midkaa waa laga faa'idaysan karaa alcilmu bayna atalaamiid cilmigu ardayda dhexdooda u yaallaa waa la kala faa'idaystaa waxaa laga yaabaa kani masale u hayo inuun kani ahayn kani masale u hayona inuun kaasi ahayn baa dhici karta markay isla celceliyaan hadday isla eegaan waxbay kala faa'iidaysanayaan ruux mutamakinoo fannigan si fiican u garanaya hadduu ruuxu helayana inuu ka qaato waa tahay oo uu ka faa'idaysto markuu weliba ka faa'iidaysanayana waa inuu muraajaco ku sameeyaa uu ku noqdaa marka in yar oo aad itqaanisaa waxa ka fiican oo aad si fiican u barato waa waxay ka fiican tahay wax badan oo aanad marka isagaa si fiican u baranay laakiin mid baa waxaa laga sheegay inuu yacni markaa garan waayey ajrumigii markaasi waar alfiyada i keena ah yani ajrumigu fahmi waayey markaasuu wuxuu leeyahay alfiyada markaysa markaa alfiyada i keen alfiyada maranaya de junubi fahm weydi ma alfiyad baranaysa ya keeriga celiyo ka weyn igu soo daamiya ya yani munaasabo kale siday ku odhan jireen dadku marka waxaa weeye cilmigu waxa laga yani qaataa marka hore mukhtasaraadka in la barto oo fanni walba haddaad kitaab mukhtasara ka barato waxay noqonaysaa miftaax waxay kuu furaysaa waxa kale ka sii dambeeya waxaa kuu sahlanaya kutubta markaysaa waxaan yani ka waaweyn haddii aad fadhiisatana inaad baran karto laakiin haddaanad miftaaxan marka hore haysanin kaa weyn ma baran karaysa waxaan u baahan yahay cilmigii sabir ayuu u baahan yahy inuu ruuxii u sabro waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in nowcan ma ay ku adkaadaan fanniyada qaar oo u yidhahdo markaysaga waa ii bixi waaye inuu uga taga maaha waa inuu u sabraa wakti waa inuu ku bixiyaa oo ku celceliyaa ya hadduu markaa ruuxii ku celceliyo oo wakti markaa badan ku bixiyo waxaa dhici karta marka dambe inuu barto aimada cilmiga lagu sheegana mid waliba mar uunbuu cilmiga bilaabay dee cilmiga kumay dhalan maqaan baynay ka gaadheen siibawayhi waxaa la yidhi isagoo aan naxwaha baran ayuu soo fadhiistay xalqaddii xamaad ibnu salama markaasaa xadiis buu sheegay xamaad ibnu salama sheegay laysa abadardaa'i kole xadiiskaa ma aragc soo saartay mid kaloo laakiin la midaa ah jira oo saxiixa ku sugan xagga mas'ale kala mid ah laysa asinna waaldufra xagga icraabta kala mid ah almuhim siibawayhi waxau yidhi laysa abudardaa'i xadiidka saxiixa inoogu sugan ee laa xagga icraabta kala midka ana marka la eego waxay noqonaysaa laysa sinnu wadufru oo kale inuu yidhi waay xadiiskanu sheegayaan baanan arag anigu wax makhraja u arag almuhim xamaad ibnu salama waxau idhi laxanta yaa farisi waad laxniday yacni ninkan farisiga ahow ee reer faris ahow waa sibaweyhi waa farisi buu ahaa markaasuu xalqadii ka kacay waayo waxay ahaayeen dad khiiro badan oo kelmaddu raadaynaysa dabeedna waxa waxau yidhi sa atlubu cilman laa yulaxinunii fiihi axad waxaan raadin doonaa cilmi aan cidi igu laxni xukmin cilmigaas waa maxay waa naxwi markaasuu u tarfaxayta inuu naxwe barto waa ka jibbo keenay imaam buu ku noqday naxwaha ilaa yowminaa haada haddii carabiye laga hadlaayo kamaa fil kitaabi layahay kiisuunbay ku dhici carabiyaba haddii laga hadlaayo kitaabka sida ku sugan haddii la yidhaahdo la macrifeeyo alkitaab mid kaleba ku dhici maysa kasiibaweyhi ba ku dhici taas uga jiba keena ya kisaa'i isaga oo qudhiisa waxaa la yidhi qolyo xalqad fadhiya ayuu yimi dabeedna markaasu wuxuu ku yidhi cayiitu buu yidhi wuxuu u jeeday waa daalay laakiin erayga waxaa ku sugan uu isticmaalay maqaamkiisii ma dhicin markaase waxay yidhi attajlisu ilayna wa anta talxan oo waxaad nala soo fadhiisanaysaa adoo wax laxninaaya markaase waa maxaan laxniyey markaasaa yidhi haddaad u jeeddo waa daalay axyaytu dheh oo geli haddaad u jeeddo waa awoodi waayeyna cayiitu dheh waatay qur'aanka ku timi afacayiina bilkhalqi alawal bacdu shabaab markay fasirayaan waxay ku fasiraan afacayiina bilkhalqi alawal ma waxaanu ku daalla bay ku fasiraan waana ala waa ala sababku waxay tahay in la yidhaahdo afacayiina bilkhalqi alawal ma waxaanu awoodi weynay afacajizna can alkhalqi alawal imaamu lkisaa'i markaasuu meesha ka kacay halkaasuu maray waxa uu tegay basra naxwu doonaya kuufo iyo agagaarkaasuu ka tegey markuu khaliil ibnu axmed u tegey oo basre ku sugan ayaa nin bay is arkeen markaase waxa ay yidhaahdeen maxaad doonaysaa waxaan doonayaa buu ihi markaysaa naxwaha inaan barto khaliil ibnu axmed ka barto markaasaa ninkii wuxuu ku yidhi oo ma carabtii yacni kuufa iyo nawaaxigeeda joogtay ee cilmiga carabiyada ku haysay saliiqada sida dabeecada u haysay reer miyiga ahayd kuwa ma intaad ka timid aad halkan timid maxaad kuwa uga baran weydi khaliil ibnu axmed buu u tegey wuxuu yidhi carabiyada aad ka qaadatay maxaa ka qaatay buu yihi markaysaga reer miyiga carbeed baan ka soo qaatay nimanka reer miyiga ah reer guuraaga ah ee carabta ah kuwaasaan ka soo qaatay buu halkiibu dib u rixlaysto dib u noqday shan iyo toban sano ayuu ku maqnaa ou reer miyiga dhex wareegayey wuxuu ka xafiday iyo wuxuu ka qorayba isagoo awr kutuba wataa wax badanna qaybsan shan iyo toban sano maqan ayuus bal hadda khaliil ibnu axmed sii mar inaad wax ziyaadaa ka hesho wuxuu yimi basra wuxuu la kulmay khaliil ibnu axmed oo dhintay oo xalqadiisii yuunus fadhiyo yuunus buu markaysaga ay wada hadleen waxbay markaysaga isla niqaasheen yuunus baaba ka yaabay xalqadda fadhiisa buu waa kaga yaabsay halkaasuu arkay inaan halkan waxba ka kororsanaynin dabeed markaysaa waa ka tegey imaamkii reer kuufuu noqday imaam buu ku noqday ninkii lagu lahaa atajlisu ilayna wa anta talxan taasuu maqaamku weliba waxaa la yidhaha waagii hore naxwu waa ku adkaaday baa la yidhi markii dambe markuu u sabray waa ka jibo keenay waxaa la soo naqliyay axad ulculamaa ayaa waxaa la yidhi naxwaha ku adkaaday markaasuu wuxuu arkay eh, quraanjo quraanjadu waxay qaaddaa wax ka miisaan badan waxbay sidaayada ka weyn gidaar bay la koraysaa meel bay la koraysaa way soo dhacdaa haddana way qaadaa waa la kortaa waa soo dhacdaa siday sidii mar walba ula koraysay markii dambe kala dhacday wy yani markay intaas oo goor soo dhacday may daynin sidii unbay ugu waday ilaa markii dambe ay kala dhacday markaasu ka liitaa deba waa taa u sabirtay markii dambe kala dhacday mid kale wuxuu arkay intaa naxwuu ku adkaaday ayuu isaguna wuxuu arkay dhagax xakab ah oo sidii xadhiggii u kirkiraayey xadhiggii markaysagaa sidaa u qalay raad buu ku sameeyey qalitaana ah. markaasuu yidhi warniyow dee fahmadaadu dhagaxa kama adkaa xadhiggiina markaa loo daayey laga dayn waayey waa ka sidaa u jeexay markaysagaa yani dhagixii xakabka ahaa macnaha noocaasa mid baa shicir ka dhigay اطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يذكر أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا utlub buu yidhi wiilow cilmiga doonoo cilmiga raadi walaa tadjara min matlabin ha ka daalin yacnii cilmigaad doonaysa ha ka daalin faafatu aalibi an yadjara yacnii dhibta ardaygu waa inuu daalo cilmiga ka daalo isaga baran kari maysid amaa tara alxabla bitakraarihi miyaad arag buu yidhi xadhiggaba ku celcelintiisu fi sakrati asamaa'i dhagixii adkaa lagu celceshay qad asara inuu raadeeyey mian la aragin almuhim fursadda yani dawradu waa wakhti kooban wakhtigaa koobanna ruuxu markaysagaa waxbuu ku qaadan karaa mafaatiix baa lagu siin karaa markaysagaa fanni kastaba miftaaxu ah miftaaxaasi wuxuu u furayaa wixii ka dambeeya waana inaanu iska dhaadhicin ruuxu markuu cilmiga fadhiisanaayo waxaa ma baran karaysid waa inuu isku qanciyaa inuu baran karaayo waa inuu fahmadiisa furfuraa waa inuu markaa ku dadaalaa asaatidada laftooda dhigaaya waxyaalaha loogu naseexaynaya waxaa ka mid mida yacnii funuunta qaarkoodoo kale ardayda waxaa dhibaato ku keensada waxaa ka mid a ardayga isagoo bilow ah in masaa'il masaa'il siyaado ka ah kitaabkii mukhtasarka ahaa in lagu dul furo oo laga yaabo masaa'isha noocaasa inaan weli u bislayn marka kitaabkii waxa weeyaan yacni in loo koob koobo oo qadarka ku sugan kitaabka mukhtasarkaa in loo furfuro tafaasiil badan oo ku adkaan kartana aan loo gelin waa in lagu dadaalaa maadaama talabo markaysa markaa yani yani cilmiga hore u soo baranaysay oo yani dadku aynay u badnayn oo laga yaabo arday madaarisiya ah ay u badan yihiin in loo koob kooba aad iyo aad bay muhim u tahay marka waxa weeye yani dadka in lagula khitaabo calaa qadri cuquulihim iyo waxay fahmayaan eh, oo loo koob koobkooba aad iyo aad bay muhim u tahay yani markii xalqad kale markaysagaa la joogo oo talabatulcilmi wax soo dhigan jiray wax loo dhigaayo yacni masaa'il waxa weeye daqiiqa ama markaysaga siyaada ah waa lagu dul furi karaa ama waa looga hadli karaa ama waa loo tafsiilin karaa laakiin wakhtiyadan waa in markaysaga yacni khilaafaadka iyo waxyaalaha lasoo naqlinayo aan lagu badin yacni aqwaasha markaysaga waxaan yani raajixa iyo saxiixa in loo sheego waa in lagu kaaftoomaa laakiin masalada intaasoo qowl baa loogu kala tego qolo waliba waxaasay deliishatay haddii la yidhaahdo yani xoogaa tashacub baa imanaya ama dhib bay ku noqonaysa ama abwaabta naxwaha iyadoo ajrumi loo dhigaayo marka markaysagaa la doono tafaasiisha markaysagaa ku yaalla kutubta mutawalaadka in dabada loo qabto ya oo la yidhaahdo waxa weeye yani asmaa lkhamse markaysagaa waxaa lagu rafcinaayo labiyo toban qowl baa ku sugan ya yacnii qowlka markaysaga kitaabku sheegaayo ku kaaftoon kaa u sharax kaa dhacsii wixii tafaasiil ku saabsan iyo khilaaf ku saabsan markaysaga waa dambey u tegi doonaan yani ciddii dalabka sii wadaa yani ta muhimkii waxa weeye waa taas yadaa weeye marka calaa kulli xaal in loo koobkoobo waa arrin aad iyo aad yani markaa muhim u ah waana in loogu dadaalo muqararka loo ballan qaaday in markaysaga loo loo dhammeeyo ya waynu noqon mawaaciidu curquubin laha masalan wamaa mawaaciiduha ila alabaatiilu ya waa inay noqotaa markaysaga waxaan mawaaciidda loo ballanqaaday iyo muqararka markaysaga la yidhi waa la dhigayaa waa in loo oofiyaa oo loogu dadaalaa sidii loogu dhammaystiri lahaa yani markaysaga waxaan yani aad iyo aad loogu dadaalaa haddii waxa weeya waxyaalaha qaar aan laga fiirsanin marka hore yani oo wakhtiga aynay qaadan karaynin waa in sida ku suuragalkee ugu dhow sadid wa qaaribu markaysa waxaa la sameeyaa dalabada eh, markaysa markaa dhiganaysa mawaacidda waa inay ilaaliyaan iyo wakhtiyada ku imanayaan arrin aad iyo aad muhima weeye waa in fursadda noocaasi waa fursad tegaysa in laga faa'iidaysto ha lagu talagalo ha lagu dadaalo yacni markaa aad iyo aad waxyaalihii xiise gelinayay dowraadkana markaysagaa in lagu daro arrin aad iyo aad muhimmaddiisa u leh weeyaan kelmaddii intaas baan ku soo gebagabaynayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub الله يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يبارك له في علمه وعمره وأن يحفظ له أهله وأولاده وأن يحفظه من كل سوء ومكروه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى sheekha markaa dhowr su'aalood kooban baynu weydiin doonaa iyadoo wakhtiguna wakti dambe iska yahay sheekhuna markaa in badan muxaadarada ku jiray safarna sheekhuu yahay waanu soo koobay markaa su-aasha u horeysa sheekha la soo weydiiyey waxaa weeye saa-iilku waxa uu yidhi muddo badan ama muddo waxoogaaya ayaan dhiganayay cilmiga sharciga ah kadibna waxaan u leexday inaan barto cilmiga maadiga ah haddana waxaan u socdaa oo aan markaa doonay inaan galo jaamacad cilmiga maadiga lagu barto haddii aan horraysiiyo jaamacadda maadiga ah oo culumta shareecada aan dambaysiiyo eh, ma qalad baa sharciyan maxaad se sheekh igula talinaysa alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli eh, nasiixada maxaad igula talinaysaa waxay ku saabsan tahay yacni yamaa marka nusxigu nasxigu wuxuu noqonayaa ruux haddii nasiixo la weydiiyo sida u anfaca ah in lagula taliyo laa shakana waxaa nafci badan cilmiga yacni marka aakhiro in la barto ayaa nafci badan marka waxaan kugula talinayaa cilmiga shareecada haddii dawaafic gaaroo kuu kalifaysaa cilmiga maadiga aynay jirin oo yacni duruufo kugu xeeran oo hadda kuu kalifaya aynay jirin inaad cilmiga shareecada ihtimaamka siiso isaga ku dadaasha ayaa muhim ah laakiin haddii duruuf gaari jirto oo keensanaysa cilmiga shareecadana qadarkii waajibka caynigaa ruuxu ka bartay udood marka markaysagaa cilmi maaddi ah oo shareecada ku bannaan ila culumta maaddiga waxay u qaybsantaa waxyaala aan bannaanayn iyo wax bannaan cilmi shareecada ku bannaan oo maaddi ah inuu barto oo adduunyadiisa anfacaaya waajibkii cayniga ahaa intii diinta ka ahaydna uu bartay xaalad keensanaysaana ay jirto xaalka noocaas ah yacni ruuxaasi yacni wax xumaana markaysa waxba ma samayn iyadoo waxa weeye sidiisaba ay mubaax tahaybo xataa xaalad ku kallifaysa haddaynay jirinba ay u bannaan tahay haddana nasiixadu sida u anfaca ah qofka in loogu naseexayay keensanaysaa marka sida u anficina waxay tahay wax ku kellifaya haddaanu jirin inuu cilmiga aakhiro barto ayaa u nafci badan markaa sidaasaan kugu naseexaynayaa waayo ruuxu sida u nafciga badan fi dunya walaakhira haddaan lagula talin waxay noqonaysaa in la khiyaameeyey bay noqonaysaa markaa sida ugu nafciga badanna waa saas wallahu alam bismi illah su-aasha labaad waxay sheekh ninoo saxay xadiidka la ictikaaf ila fii masaajini alaaa muxuuse yahay mase ansaxayaa in lagu ictikaafo masaajidada saddexdii xadiidku sheegay meelaan ahayn xadiidka la ictikaafa ila fi lmasaajid ahalaaa waa xadiis yani saxiixa waa asaxay xadiidkaasi ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiyeen oo uu ka mid yahay imaamu dahabi oo uu ka mid yahay sheikhu lalbani weliba sheikhu lalbani waxa uu ku caddeeyey silsilatu xadiis saxiixa mujaladka lixaad aakhirkiisa ama mujaladka lixaad dhexdiisa wuxuu ku caddeeyey xadiidka sixadiisa ayuu ku caddeeyey yani waxaan looga shakin karin inuu saxiix yahay waa jireen bacdu ahli cilmi oo sixadiisa ka shakiyey ama waxa weeye aan duruqda qaarkood taalacan ama riwaayaadka shakiga sheegaya laa ctikaafa ila fi lmasaajid ahalaaa aw fi masjidi jamaaca labada mid buu yidhi sheegaaya yacni arkay oo dabeed yidhi waxa way riwaayo isbaatinaysa oo shaki ka maran laa ctikaafa ila fi lmasaajid ahalaaa yacni ma sugna waxaana ka mida qolyaha ibnu xasmi waxaanu yidhi hadduu sharci ahaan lahaa isagoo shaki ka maran buu asixi lahaa mar haddaanu asixin isagoo shaki ka maranna xujo noqon maayo laakiin waxaanu arag riwaayaadka qaarkood oo markaysaga shaki ka maran oo jasminaysa lactikaafa ila fi lmasaajid ahalaaa sheikhuna calaa kulli xaal qolyaha markaysaga istidcaafay ama yidhi waxa weeye xadiiska sanadkiisa waxaa ku jira nin yacni yani mastuurulxaala ah ama nooc jihaadiyi ku jirto ayaa sanadka ku jira sheikhu waa radiyey waanu caddeeyey ninkaas siqanimadiisa waa caddeeyey oo nin siqaa inuu yahay buu markiisa markaa caddeeyey weliba mutaabacaad kalena uu leeyahay buu markiisa markaa caddeeyey cud kalena ku raacday marka ciddii sixadiisa ishkaal kaga jiro waxay u noqon kartaa baxsiga markaa shekhulalbani waana waadix ama xagga macna ahaan culammadu waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa mansuukh bacdu ahlicilmi waa awileen oo waxay ku xambaareen kamaal yacni jamaahirta badankooduna kolley jamaahir jamaahiirulculamaa yacni xadiidkaas daahirkiisu siduu sheegaya may qaadan waxaana ishkaal geliyey aayadda markay arkeen wa antum caakifuuna fi lmasaajidi oo masaajiddii la jamciyey ashii waxay ku fasireen inay tahay jinsiya istiqraaqiya marka masaajiddii in la ictikaafi karaa laga qaadanaya wakadalika asarka waxa weeye caaisha marka almuhim masalada noocaasa khilaaf badan baa ku sugan naskhiga culamada qaarkood ay sheegayaanu leeyihin xadiisku waa mansuukhna wax cadoo nasakhay isagaa may sheegin caamka iyo khaaskuna hadday iscaaridaan layskuma nasakho waajibkuna waxay tahay marka hore in la jamciyo waljamcu waajibun mataa maa amkana ila falilaakhiri naskhun buyina yani almaraaqi waa ka odhanaya jamca ayaa waajib ah adilada sharcigaa la jamciyo hadduu suuroobo hadduu jamcigu suuroobi waayana labada ka dambeeyaa naasikh noqonayo ka horreeyaa mansuukh noqonaya marka jamci baana suuragala in la jamciyo caam iyo khaas marka horeba isma nasakhaan marlabaadkana waxa weeye qowlka odhanaya yani ta'wiilka oo culamo badan ay ku tageen oo ay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa yacni ictikaaf kaamil oo dhammaystiran baan jirin yacnii oo fadli badan saddexdaa masjid mooyaane waa ta'wiil ta'wiilkaana sida raajixa qawiga ah xaaja looma qabo waayo adilada dawaahirteeda in lagu socodsiiyayo markaysa waxa waajiba waxaana ka horreeya marka hore kamaal in lagu fasiro dee in waxa weeye asalka sida ku soo arooray markiisa waxa lagu fasiro yacni taasaa marka waxaynay tahay yacni xadiidka aaxaadkiina cumuum waa khasiisi karaa haddii la yidhaahdo asha filmasaajidi ku jirtaa waa cahdiya haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa marka horeba wax tacaarudi maba yaal waayo masaajidda machuudkee la sheegayey waxay ku dhiciba saddexduun haddii la yidhahdo waa jinsiya istiqraaqiya waa qowlka ishkaalka keensanaaya oo fii kulli lmasaajidi marka la yidhaahdo cumuumku wuxuu aqbali karaa takhsiis jamaahiirta culammaduna waxay qabaan qaacide ahaan ama usuul ahaan in cumuumka aayadda xadiis aaxaadi khasisi karay qabaan qolyaha xanafiyada ka hadlaan laakiin jamaahiirta markaysaga culammada kale salafan wa khalafan waxay ku tageen qowlkoodaana sawaab ah cumuumka aayadeed waa khasisi karaa xadiis aaxaadi waa khasisi karaa waayo marka horeba cumuumka siduu kuu tusinayey yacni waxay ahayd si danni abu afraadda ugu dhacaayey maadaama si danniga ugu dhacaayey waxa uu leeyahay waa siday yacni u cabbireene yacni marka waa khasiisi karaa xadiis aaxaada waa khasiisi karaa marka hore waxaan la isku waafaqsanay xadiiska aaxaadka inuu danni yahay khilaaf baa ku jira laakiin jamaahirta danniga maray jamaahiirta ayaa danniga maray ahlucilmiga qaarkood waxay mareen oo imaam axmed iyo ka mid yihiin ibnu xasmi iyo yacni marka xadiidka nebigu hadduu saxiix yahay yani cilmi iyo camal buu faa'iideynayaa marka waxa weeye waa yani danni ma ahe waa cilmi yani saas iyadaa bay markaysaga marayaan yani weliba axaadiista almutalaqa bilqabuul jamaahiirtu waxay qabaan markaysaga inuu yahay yani cilmi inuu faa'iideynayo yaqiini ah bay jamaahirtu qabaan marka imaam axmed laakiin cala liطlaaq buu qabaa walow qabuul bayaan lagula kulmin waxau leeyahy cilmi yaqiinuu iyo imaam ibnu xasm saasay ku tageen waana siday culamada qaarkood salafkana u nisbeeyeen marka qowlkoodaana awlaa almuhim aayadda marka wa antum caakifuuna fi lmasaajid masaladu marka ijmaac maa khilaaf baa ku jira khilaaf mar hadduu ku jirana yacni in adilada waxa weeye jumhuurka loo hogaamiyo siday ku tageen oo la yidhahdo sida jumhuurkuunbaa marka isaga la waafajinayaa nadar baa ku sugan marka waxay tahay qowlka sawaabkii markaysaga jumhuurka waa khilaafi karaa yacnii haalibku waa inay sida jamaahiirku ku tageen sababka inay u dhowdahay laakiin haddii daliil khilaafsan la helo waa in daliilka la raaco itibaacu saasuu tilmaamaya marka calaa kulli xaal sida markaysa markaa waxaan yani ahlucilmiga qaarkood ku tageen oo sheikhulalbanina markaysa markaa uu gargaaray wakhtigan selafna uu leeyahay oo xudayfe iyo ay ku tageen oo hore markaysa markaa yacni saxaabadii cid ku tagtayna la hayo yacni qowlka noocaasa ayaa markaysa markaa awlaayo arjaxa oo min xaysu daliil qowlkaasa markaysaa raajaxsan wallahu aclam jazakallahu sheekh su-aasha saddexaad sheekh waxa weeye nin baa wuxuu yidhi muddo badan ayaanan tukan jirin ka muddo dhoweyd ayaan salaada bilaabay ma laygu leeyahay salaadihii hore ee aanan tukan jirin aan dib u tukado maxaase aan yeelaya jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin salaadii ruuxu aqallaynaya mar haddii ay dhaafto ay ka tagto waxaanay deliishanayaan cumuumka cilada xadiiska fadayn ullahi axaqu an yuqdaa oo isagoo xaj ku soo arooray cumuumulcilay deliishanayaan cilada caamnimadeeda waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha lakinaha laa takhrimu oo cilladu hadday caamo tahay xukunka caam bay ka dhigtaa cilladu hadday khaaso tahayna xukunka khaas bay ka dhigtaa marka hadday mar cilladu caamo tahay fa daynu ullahi axaqu an yuqdaa waxay keensanaysaa xukunkuna inuu caam ahaado iyadoo xajba aanu ku saabsanayn inuu qadaagii sidii oo kale u imanaayo ayaa markaysagaa ka imanaysa ay markaa yidhaahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen sidaas si khilaafsan oo waxay yidhaahdeen salaadda haddii wakhtigeedu tago markaysagaa lama qallaynaayo waayo qadaagu wuxuu u baahan yahay amar cusub in loo helo ayaa markaa loo baahan yahay oo waxa weeye amarkii hore ma shamlinaayo wakhtiga dambe in lala yimaado oo wakhtiga dambe ee markaa wakhtigii baxay in dib lagala yimaadoo la qalleeyo aqiimu salaa ma keensanayo mar haddaanu taasi keensanaynin amar kale u baahan yahay amarkii kalena lama hayo bale marka adilada qaarkoodna waxaa markaa laga fahmayaa oo mafhuumka xadiiska laga qaadanayaa tilmaamaya hadduu waxa weeye yacni ragcad ka soo gaadho salaadii subaxa falyutima ha dhammaystiro marka uu sheegaayo mafhuumu shardiga waxaa laga fahmayaa haddaanu ragcad ka soo gaadhin inaanu dhammaystiraynin saas aawoodee bacdu ahlicilmi saasay arjaxeen waana sida daa'ifa ahlucilmiga ka midi ku tageen qowlkooda ayaana awla ah yacni fadaynullahi axaqu an yuqdaana ruuxu inuu la yimaado kuma saabsanayn ruux kale inuu ka guto ayuu ku saabsanaa ruux kalena salaad inaanu ka gudanaynin waa la ysla ogol yahay marka sidaas aawoodee xadiidka aadan saasaan daliil ugu sugnayn oo ruuxa isagu qallaynaya kumaba saabsanayne ruux kale xajka ka gudanaayuu ku saabsanaa gabadh baa nebiga u timid sala allahu caleyh wasalam waxay tihi inna fariidat allahi fi lxaji adrakat abii shaykhan kabiiran laa yahbutu cala araaxila afa axuja canhu yacnii faralkii ilaahay ee xajka ku saabsanaa aabbahay oo oday gaboobay ah oo aan daabadiiyo rakuubka ku sugnaan karaynin oo aan xamilaynin bay soo hadheeshoo ku waajibtay ma ka xajin karaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam low kaana calaa abiiki daynun faqadaytihi akaana yanfacu haddii aabbaha dayn lagu leeyahay oo aad ka guddo ma anfici lahayd qaalat nacam qaala fadaynu allahi axaqu an yuqda marka waxa weeye wuxuu ku saabsan yahay ruux kalea xajkii ka gudanaya cumuum cillaha aad sheegaysaan shakhsigiiba kuma saabsanee shaksi kaleoo ka gudanaya xajkii oo ruuxan ka xajinaya markuu isagu kari kari waayey xajkiibuu ku saabsanaa cumuumu cillo hadday tahayna waxaa la ysku waafaqsan yahay suuradan oo kale inayna gudageli karan oo salaad farala cid kale aynay ka gudanaynin markaa sidaasaan xadiidkaa daliil ugu jirin mawduuca loo daliishanayo markaa sawaabku waxay tahay daa'ifada ku tegey salaaddii lama qallaynaayo laakiin qurubaadkiiyo cibaadaadka kale ha badiyo sunnayaasha ha badiyo oo sunanka aad ha ugu dadaalo inuu sunnayaal badan uu tukado alsalaatu khayru mawduucin faman shaaa falyastaqila waman shaaa falyastakfir yacni salaaddu wax la dhigo waxa weeye waa waxa ugu fiican markaa kii doonaa inuu farabadsado ha farabadsado marka annawaafilu mutlaqa sunnayaasha rawaatibta ah la yimaado ha sameeyo sunnayaal badan oo nawaafilo mutlaqaana ah ha la yimaado aad iyo aad ha u badsado ilaahayna marka waxaan yani ha u toobad keeno iyo istikfaarkiiyo iyo ducada ha farabadiyo wallahu aclam